bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala faslun fasalkani wuxuu fasal yahay waxaan ku dhex jirnay awalan kitaabu aladkaar lilimaam اnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan soo haynay baabkii baabun fi alfaadin yukrahu isticmaaluhaa faslun <clears throat> fasalkan waxuu ka hadlayaa marka suldaanka in la layidhaah shaahanshaah iyo wax lamida iyo boqorka boqorada iyo hore wuxuu usoo sheegay in la dhihi kara khaliifatu rasuulillaahi iyo amiiruulmuminiin iyo waxyaabaha faslun yaxrumu waxaa xaaraama taxriiman xaaraamayn khaliidan adag aad u adag an yaquula lisuldaani suldaanku inuu ku yiraahdo wakayrihi iyo keyrkiyo min alkhalqi ah shaahaanshaah lianna macnaahu shaanshaah macnihiisu melikulmuluuki weeyaan boqorada boqorkooda walaa yuusafu bidalika arrinkaana laguma sifeeyo gayrullaahi subxaanahu watacaala ilaahay cid aan ahayn qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radi allaahu canhu can nabiy sal l slama qaal ina akhnaca smin magac midka ugu liito oo ugu xun cind allaahi ilaahay agtiisa tacaala rajulun nin yusama lagu magacaabay melika alamlaak waa noo soo hormaray xadiidkan waqad qadamnaa bayaana hada fi kitaabi alasmaa wa ana sufyaana bna cuyaynata qaala meliku alamlaaki mithlu shaahanshaah weyaan oo kale inuu yiri faslun fasalkan fii lafdi sayidi sayid lafdigaas iclam ogow ana sayida yulaqu waxaa lagu idlaaqaa cala aladii midka yafuuqu qowmahu qoomkiisa yacnii ka badiyo ka sarreeyo ayb wayartaficu qadruhu qadrigiisana uu kor noqonayo calayhim iyaga korkooda wayutlaqu waxaa kaloo lagu idlaaqaa cala azaciimi ninka hogaamiyaha oo alfaadili ee ninka faadilka ah wayulaqu waxaa kaloo lagu idlaaqaa cala alxaliimi midka dulqaadka badan alladii laa yastafizuhu uunan kicinaynin qadabuhu caradiisa wayutlaqu waa la itlaaqa cala alkariimina waa lagu itlaaqaa ninka deeqda badan wacala almaalikina waa lagu itlaaqaa qofka wax iska leh wacala zawji ninkana waa lagu itlaaqa waqad ja-ad axaadiisu ayaa timid kahiiratun fara badan biitlaaqi sayid sayid itlaaqiisa calaa ahli lfadli lagu itlaaqo famin dalika waxaa ka mida maa rawaynaahu fi saxiixi albukhaariyi can abi bakrata radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam sacida bilxasani xasan ibni caliyin ayuu la koray radia allaahu canhu almimbara mimbarkii faqaala waxauu yidhi nabnii haada sayidun inankaygan waa sayid walacala allaha tacaala allay an yuslixa waxaa laga yaabaa alla inuu ku hagaajiyo bayna fi'ateyni laba koox oo min almuslimiina muslimiin ka mida dhexdooda inuu ku heshiisiiyo marka xasan ayuu sayid ku magacaabay dadka fadliga leh marka sayid in la dhihi karo ayb warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaala lilansaari ansaar wuxuu ku yidhi lamaa aqbala sacd bnu mucaad markuu soo jeestay radia allaahu canhu qumuu ilaa sayidikum sayidkiinni ukaca ow khayrikum ama kii idinkugu khayrka badnaa ukaca kada fii bacdi riwaayaati sayidikum ow khayrikum wa fii bacdihaa sayidikum bikayri shakin aan ku jirin wax shaki iyadoon lahaynba ow iyo waxaas iyadoon qabin ayb meeshaa marka ninka fadliga badan in sayid la dhihi karo yaa laga qaatay wrawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana sacda bna cubaadata radia allaahu canhu qaal yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ara-ayta bal ii sheeg arajula qofka yajidu maca imra'atihi naagtiisa agteeda naagtiisa maceeda ka helaya rajulan nin ayaqtuluhu ma dilaya alxadiid faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi unduruu ilaa maa yaquulu sayidukum bal eega waxa uu sayidkiinu dhahayo maxalushaahidka marka waa sayidkaas wa amaa maa warada fi nahyi waxaa ku soo arooray nahyi ah famaa rawaynaahu bilisnaadi asaxiixi fii sunani abi daawuuda can bureydata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam nabigu waxa uu yidhi laa taquuluu ha dhihinina lilmunaafiqi munaafiqa sayidun hadhihinina fa inahu in yaku haddii uu yahay sayidan sayid faqad askadtum waad ka caraysiyseen rabbakum rabbigiin casa wajalla munaafiq qof a sayid ha dhihinina haddii aad sayid dhahdaan rabbigiin baad ka caraysiiseen qultu waljamcu bayna haadihi laxaadiii axaadiidtan iyo kuwa hore jamcintoodu waxa ay tahay annahu laa ba'sa wax dhiba male biilaaqi in la ilaaqa fulaanun sayidun la ilaaqaa dhib male wayaa sayidii iyo in la yidhaha washifi dalika idaa kaana almusawadu kan la sayidaynayo haddii uu yahay faadilan khayran oo fadli loo khayr le imaa bicilmin khayr kuleh oo fadli kuleh waimaa bisalaaxin ama suubanaan waimaa bikayri dalika wain kaana faasiqan haddii uu yahay ou amase mutahaman mid la tuhmaysta fii diinihi diinkiisa ou naxwa dalika kuriha waxaa la kahdaa an yuqaala lahu sayidun in la yiraahdo waqad rawaynaa can ilimaami abi sulaymaan alkhaaabiyi fii macaalimi sunan fi ljamci baynahumaa naxwu dalika sidaasoo kale in lagu jamciyo ayaanu ku aragnay ayaanu ku werinay macaalimu sunanka dhexdiisa faslun fasalkani wuxuu u fasal yahay qofka addoonka ee laleeyahay ninka iskale waxa uu ku dhahayo sayidkuna waxa uu addoonkiisa ku dhahayo yukrahu waxaa la kaanayaa an yaquula almamluuku qofka laleeyahay inuu yidhaahdo limaalikihi ninka iska lahaa rabbii inuu yidhaahdo bal yaquulu wuxuu dhahayaa sayidii wain shaaa hadduu doonana qaala mowlaaye ayuu dhahayaa wayukrahu lilmaaliki midka wax iska lehna waxaa loo kahdaa an yaquula inuu yidhi cabdii wa amatii inuu dhaho walaakin yaquulu wuxuu dhahayaa fataaya wa fataatii aw amase ghulaamii ayuu dhahayaa qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yaqul axadukum midkiin younan dhihin adcim rabbaka wa rabbigaa soo quudiyo wax soo sii wadi rabbaka rabbigaa wax u shid oo faynuusta iyo u daar u iftiimi isqi rabbaka rabbigaa waraabi walyaqul hayra sayidii walyaqul sayidii mowlaaya walaa yaqul axadukum midkiin ounan dhehin cabdii iyo amatii iyo walyaqul ha yiraahdo fataaya wa fataatii wa ghulaamii sidaa hadhaho wafii riwaayatin limuslimin walaa yaqul axadukum midkiin younan dhehin rabbii walyaqul ha yiraah sayidii wa mowlaaya oo rabbinimada ilaaha loo daayo aadaab ahaan sidaasa fiican haddii rabbinimada la idlaaqo ilaahay unbaa horta iska leh haddii laakiin wax lagu xiro oo la qeydo laa ba'sa rabulbeyt iyo rabul ardi iyo maalan dhul yaroo meel ku yaal iyo rabul iyo geela rabbigiisa iyo saaxibkiisa laga wadaa ninka iska lahaa marka wfii riwaayatin lahu laa yaquulana axadukum midkiin yownan dhehin cabdii wa amatii kullukum dhammaantiin cabiidullaahi baatiin ilaahaad addooma u tihiin wa kullu nisaa'ikum naagihiinoo dhanna imaa-ullaahi ilaahay addoomihiisa weeyaan walaakin liyaqul hadhaho ghulaamii wa jaariyatii wa fataaya wa fataatii sidaas hadhaho qultu qaala alculamaau laa yutlaqu lama idlaaqo alrabu bilalifi wallaami ilaa cala allahi tacaala alla un baa lagu idlaaqaa khaasatan gaar ahaan fa amaa maca alidaafati idaafa maceeda fayuqaalu waxaa la dhahayaa rabu rabbulmaali wa rabbuuddaari wagayru dalika waa la dhihi karaa markaas ka wada wa minhu qowlu nabiyi sal ly salam fi lxadiidi asaxiixi fii daalati libil geela baadidiisa markuu ka sheekeynaya waxa uu yidhi dachaa ka tag xataa yalqaaha rabbuhaa ninkii iska lahaa geela ilaa uu kala kulmo walxadiidu saxiixu xadiidkii saxiixa ah xataa yuhima rabba almaali ilaa qofka maalka u saaxiibka uu ka murug geliyo man yaqbalu sadaqatahu sadaqadiisa ciddii aqbali lahayd wqowlu cumara radi allaahu canhu fi saxiixi raba asuraymati waalgunaymati sulaymada marka goosinka waxyarka ee ariga ama waxyarka ee geela wanadaa'iruhu isagoo kale fi lxadiii xadiidka dhexdiisa kahiiratun weyaan kuwa badan mashhuuratun can oo la yaqaano waama ama isticmaalu xamalati sharci dalika sharciga dadka xambaarsan ee culummada arinka isticmaalkiisa fa amrun mashhuurun macruufun weeyaan arrin caan oo la yaqaano qaala alculamaau culimada waxay dhaheen oo inamaa kuriha waxaa loo kahday lilmamluuki midka la leeyahay an yaquula limaalikihi ninka iskale inuu yidhaha rabbii lianna fii lafdihi lafdigiisa mushaarakatan ayaa ku sugan ayb lilaahi tacaala la wadaagsi ayaa alla ugu sugan fi rububiyati lala wadaagsanayo sida daahirka lafdiga ka muuqato wa amaa xadiidu xataa yalqaaha rabuhaa wa raba suraymati iyo wamaa fii macnaahumaa fa inama waa la isticmaalay liannaha hayru mukalafatin maxaa yeele iyagu wax mukalafa ma aha fa hiya walmaali guriga iyo maalka kale ay la mid yihiin walaa shaka annahu laa karaahata karaahana kuma sugna fii qowli rabu lmaal iyo rabu ddaar iyo in la yidhaha marka rabul sidoo kale waa geelu mukalaf maahan oo waa wax la leeyahay xoolo iyo waxaas ah ayb wa amaa qowlu yuusuf sal allahu calayhi wasalam ayb udkurnii cinda rabbik rabbigaa agtiisa igu xus oo igu sheeg fa canhu jawaabaani laba jawaab ayaa marka meesha kasoo soo axaduhumaa labada jawaab tan hore annahu khaatabahu wuxuu kula waramay bimaa yacrifuhu waxa uu yaqaan isaga wajaaza hada listicmaalu isticmaalkana waa banaan yahay lidaruurati daruura ahaan waa u banaan yahay kamaa qaala muusa sala allahu calayhi wasalam lisaamiriyi nabiyullaahi muusa sida uu saamiriba ku yidhi wandur ilaa ilaahika warniyahow fiiri buu yidhi macbuudkaagii arag wandur ilaa ilaahika aladii dalta calayhi caakifan lanuxariqannahu ilaahaaga waa gubaynaa muxuu ka wadaa marka adiga siday kula ahayd ilaah dibigana ku ahay dibigana waa gubayna aragg yani dibiga waxaan u jeedaa waxyaabihii dahabkii iyo wixii dhaldhal intuu dhalaaliye ayuu dibi suuradiis ka sameeyey waxaas waa gubaynayr fiir mar wuxuu kula khidaabay marka wixii isaga uu aaminsanaa marka ay alladii kii itakhadtahu aad ka dhigatay waa ilaahan waljawaabu thaani marka taasoo kale isticmaalkaas waa jiraa qofka in lagula khidaabo wax isaga uu yaqaano isticmaalkaas lidaruurati waa ku banaan yahay xujo iyo marka laysku oogayo weliba ayb wayna ku badan tahay qur-aanka nabiyullaahi ibraahim markuu yidhi haadaa rabbii ayaa ka mida ah waxyaabahaas ayb waljawaabu thaani jawaabka labaad ana haadaa kani sharcu liman qablanaa dadkii annaga naga horeeyey sharcigoodii wa sharcu man qablana dadkii naga horeeyey sharcigoodana laa yakuunu ma ahaanayo sharcan lanaa annaga sharci noo ahaan maayo idaa warada sharcunaa sharcigeennu hadduu soo arooro bikhilaafihi iyaga kooda khilaafkiisa wahada kanina laa khilaafa fiihi wax khilaafa kuma sugna dhexdiisa wainama ikhtalafa alasxaabu wainama ikhtalafa asxaabu alusuul waxay isku khilaafeen fii sharci man qablanaa dadkii naga horreeyey sharcigooda idaa lam yerid hadduunan soo aroorin sharcunaa annaga sharcigeena bimuwaafaqatihi walaa bimukhaalafatihi waafaqidiisa iyo khilaafkiisa toona yani annaga dadkii naga horreeyey ummadihii hore sharcigooda haddii sharcigeenna muwaafaqadooda uu ku soo arooro in la waafaqay ama in la khilaafay ma ahantan laysku khilaafay marka ee midda culimmadu ay ka hadleen waxa ay tahay iyadoon muwaafaqana soo aroorin mukhaalafana soo aroorin sharcigii ummadihii hore sharci mau noqonaya ma noo noqonaya haddii annaga muwaafaqa iyo mukhaalafo keenna uu sheego sharcigeenna bis isagaa la raacaya ayb hal yakuunu sharcan lana am laa ayb taas isku khilaafeen ahlusuulkii buu leeyahay haddaan muwaafaqo sharcigeenna oo waafaqayo kaas hore ama mukhaalafa aynan jirin iyo isku khilaafeen hal yakuunu sharcan lana am laa sharci buu noo noqonayaa annaga ma sameya faslun fasalkan wuxuu u fasalyahay nin inuu nin kale ku yiraa mowlaaye qaala alimaamu abu jacfarin innaxaas fii kitaabihi sinaacat lkitaab waxa uu ku yidhi ama almowlaa falaa naclamu ma ogin ikhtilaafan ikhtilaaf bayna alculamaai culamada dhexdooda annahu laa yenbagii inuunan habboonayn liaxadin qof an yaquula liaxadin qof inuu u yidhaha min almakhluuqiina kamida mowlaaya qultu waqad taqadama fi lfasli saabiqi ayuu kusoo hormaray jawaasu ilaaqi mowlaaya in la itlaaqi kara bannaanaanshiyaheeda walaa mukhaalafata ayb wax mukhaalafaana kuma jiro beynahu iyo beyna haadaa kaas iyo kan fa ina anaxaasa naxaas takalama wuxuu ka hadlay fi lmowlaa ayuu ka hadlay bilalifi wallaam ay ku jirta mowlaa wakadaa qaala naxaas waxau yidhi yuqaalu sayidun ayaa la dhahaya ligayri lfaasiqi walaa yuqaalu asayidu lama dhahayo bilalifi wallaam ligayr illaahi tacaala ilaahay heyrkiis lianna asmaadan alle haddii al ay ku jirto al asayid ay tahay maalan ayb alcasiiz oo kale ay tahay iyo ashakuur iyo ayagu markaa ilaahay unba iskaleh laakiin haddii asha laga tago casiiz iyo shakuur iyo la yiraahdo laa basa taasu ka wadaa waladharu annahu laa ba'sa biqowlihi sida xooga badanna wax dhiba male biqowlihi almowlaa iyo asayidu in layraa bilalifi walaami la geliya bishardihi saabiqi shardigii soo hormaray oo yacni in la dhihi karo dadka wanwanaagsan oo faasiq iyo munaafiq iyo waxaan aan la dhihi karin faslun fi nahyi can sabi riixi dabeysha in la caayo iska reebidda layska reebo u fasal yahay qad taqadama eh, alxadiiaani labadii xadiis ayaa soo hormareen fi nahyi can sabihaa iska reebidda layska reebay dabeysha caydeeda oo wabayannaahumaa waanan caddaynay fii baabi maa yaquulu idaa haajat iriix ayaan ku cadaynay faslun fii karaahiyati sabilxumaa qandhada in la caayo qofka markay qandha qabata qandhadaana uu yiraahdo marka saas waaye iyo meesha uu caayo qandhadii yukrahu waxaa la kahdaa sabulxumaa alxuma qarnadii caynteeda qaala rawaynaa fi saxiixi muslimin can jaabirin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama dakhala calaa umi saa'ib ayuu usoo galay ow amase ummi lmusayab waxa uu yidhi maa laki maxaa lahaantaada ahaada yaa uma asaa'ibi ow yaa uma almusayab ama yaa uma almusayib tuzafzifiina ayb aad la dhaqdhaqaaqaysaa la jaraynaysaa qaalad waxaay tiri alxuma qandho laa baaraka allaahu fiiha ilaahay ma barakeeye qandhadaas saasay tiri qandhadaas ilaahay ma barakeeye maxaad la dhaqdhaqaaqaysa waxay tiri qandhaan la dhaqdhaqaaqaya laa baaraka allaahu fiiha faqaala waxa uu yidhi laa tasubbi alxumaa qandhadaha caynin ayb oo qandhadii ha caynin fa inahaa tudhibu waxay tegsiinaysaa khadaaya bani aadam bani aadamka gafafyaalkiisa kamaa yudhibu alkiiru buufanaha sida uu u tegsiiyo khabath alxadiid birta wasaqdeeda alkiir waxaa weyaan bahasha uu afuufayo ninka dabka iyo hola cashidaya ee birta dhalaalinayo dabka marka sida uu u dhalaaliyo wasakda oo uga tuuro birta sidaasoo kale bani aadamka qandhadu dunuubtay ka tirta waa loogu dambi dhaafaa qultu tusafzifiina ay tataxarakiina aad dhaqdhaqaaqaysa xarakatan dhaqdhaqaaq sariicatan deg deg a ah. wa macnaahu tartacidu aad ulgariiraysaa wa huwa bidami taada oo la godo waaye wa bizaayil mukararati zaay la soo celceliyay tuzafzifiina haddana waruwiya aydan biraa'i lmukararatina waa la weriye turafrifiina wazaayu zaayda ayaa ashharu aada u shuhroonaansha badan wa miman xakaahumaa ibnulathiir ayaana ka mid a labada dabdiba dadka xikaayooday wa xakaa saaxibulmaaalici saaxibulmaaalic waxa uu xikaayooday maaalic lanwaarka maaalica marka waxaa iskale ibnu qurquul ayaa iska leh waxa ka raa maca alqaafina waa xikaayooda alraa maca alqaaf ay turaqriqiina ayay noqona marka walmashhuuru anahu bilfaai weeyaan sawaaun kaana bizaayi ahaya aw biraa'i la aqriya faslun diiqa in la caayo iska reebidda layska reeba finahyi can sabi diig qaala rawaynaa fi sunan abi daawuuda biisnaadin saxiixin can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa tasubu diika diiqaha caynina fa inahu isagu yuuqidu lisalaati salaaduu dadka u toosiya oo u kiciyaa yani waxaa weyan kolka aada hurudaysaan diiqaso codkiisa iyo yeeridda uu yeeraya ha dhibsanina oo uu hurdada idinka kicinayo ayb salaad unbuu idin kicinayaa oo hurdada ka khayr badane faslun finahyi can idducaa'i wuxuu u fasal fasalkan iska reebidda layska reeba in loo yeerto bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada dacwadeeda wadami isticmaali alfaadihim jaahiliyada warkooda isticmaalkiisa eedaynta la eedeeyey qaala rawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can ibni mascuudi radi allahu canhu ana rasuula اlahi ly slm qaal nebigu waxa uu yidhi laysa minaa naga mid ma aha annaga man daraba alkhuduuda dhabanka ama daanka kuwa iska qofka iska garaaco washaqa aljuyuuba jeebabka jeexjeexo jeebku halkaasoo waa kuleetiikudhibsaa u jeexjeexo wadacaa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada yeerashadeedana ugu yeerto oo wararkii jaahiliyada iyo cabaadkoodii iyo sameeyo wa fii riwaayatin ou shaqa ama dilaaciyo ou dacaa ama u yeerto ayib marka waa waray iyo ba-ayay hoogayey iyo hebel sidaasuu ahaayey iyo waxaas faslun muxaram in safar lagu magacaabo yukrahu waxaa la nacaya an yusama almuxaramu muxaram in lagu magacaabo safaran safar liana dalika kaagaasi min caadati ljaahiliyati jaahiliyada caadadoodii yay ahayd marka muxaram bilaha xurmada xurmadale bay ka mid tahay safare intay ku magacaabaan ayay gadaal u dhigi jireen marka oo bilihii ilaahay xurmada u yeelay qaar inta ka qaadaanay qaar kale u wareeji jireen inama anasii'u ziyaadatun fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman yuxarimuunahu caama liyuwaaطiuu ciddata maa xarama allahu fayuxiluu maa xarama allahu zuyina lahum suuu acmaalihim fii karaahati adducaa'i bilmakfirati wanaxwiha liman maata kaafiran fasalkan wuxuu u fasilyaa qof gaalnimo ku dhintay in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo yaxrumu waxaa xaaraama an yudcaa in loogu duceeyo bilmakfirati dembi dhaaf iyo naxwiha wixii lamida ah liman axad maata dhintay kaafira isagoo gaala qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi maa kaana linnabiyi nebiga uma aha waladiina aamanuu kuwii rumeeyeyna uma aha sidoo kale an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba dhow min bacdi maa kolkii kadib tabayana uu caddaadeen lahum iyaga u caddaade annahum kuwan gaaladaa gaalnimada ku dhintay asxaabuuljaxiim inay yihiin waqad jaa alxadiidu bimacnaahu ayuu ku yimid isagana wlmuslimuunana mujmacuuna caleyhi muslimiintana waa ku ijmaacsan yihiin oo iskuma khilaafsana muslimiinta muslimka iskuma khilaafsana gaal inaan la dhihi karin allah u dembi dhaafo eh, yacnii in gaal allah u dembi dhaafa la dhaho in la reebay sidaas nin gaalnimo ku dhintay ayb dembi dhaaf allah siiyo allah u naxariisto jannou galaa marxuumkii waxaasoo dhan khatar waana qaaraaba dhahaya marka gaalkaas ama naagtaas gaasha ah kun muslinay ka khayr badan tahay waxaasoo kale marka waa bilkufri baaba ka imaan kara gaalnimadii in raalli lagu noqdo qofka inuu gaal iska ahaan karo ou fiicnaa karo janno ku geli karo naar uga badbaadi karo ayuu qofka ictiqaadinaya waxa hadduu ictiqaadiyana waa diinta uga baxaa adiga haddaad tiraahda kanaa fiican ilaahayna leeyahay faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun iyo afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin iyo hadduu alla sidaa leeyahay ayb am najcalu aladiina aamanuu wcamilu saalixaati kalmufsidiina fi lardi am najcalu lmuttaqiina kalfujaar ah, haddii alla uu sidaa leeyahay adna asaa leedahay waa khatar waayahay faslun fasalkan wuxuu u fasalaya qofka muslimka xaaraanta ay tahay qof muslima in la caayo sabab sharciya iyadoon jirin layska caayo un yaxrumu waxaa xaaraama sabu sabulmuslimi muslimka cayadiisa min geyri sababin sabab la-aan sababka oo sharciyin sharci a ah la-aantii yujawizu dalika arrinkaa banneeyo qaala rawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimin can ibni mascuudin radia allahu canhu can rasuulilahi sal allahu aleyh ali wasalama qaal sibaabu lmuslimi fusuuqun muslimka caayadiisu waa faasiqnimo qof muslima in la caayo fisqi baa laga helaa waraweynaa fi saxiixi muslimi wakitaabay abi daawuuda watirmidiy can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi almustabaani labada iscaynayaan maa qaalaa wixii ay yidhaahdeen facala albaadi'i minhumaa midka bilaabay labadooda dushiisay ahaatay maa lam yactadi hadduunan xadgudbin almadluumu midka la dulmiyey ee la gardaraystay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix meeshanna nooca laga hadlay haddii qof adigu uu ku caayo oo adigana aad cayso dembiga ninkii bilaaba iska leh laakiin waa goorma hadaadan adiga xadgudbin adiga isdifaacaya hadaad xadgudbin hal caay markuu ku caayo saddex haddaa cayso ribaad samaysa ribo ribo mida ugu daran weliba ayb faslun qaala tirmidiyu xadiisun xasanu saxiix faslun alfaad marka la eedeeyey oo la nacay fi lcaadati cinda almukhaasamati marka la doodayo waxyaaba la nacay in la dhaho wa min alalfaadi almadmuumati waxaa ka mid a ah almustacmalati ee la isticmaalo fi lcaadati caadada dhexdeeda lagu isticmaalo qowluhu liman yukhaasimuhu inuu yiraahdo waa qofka uu la doodayo yaa ximaar marka marka la doodayo alfaad la nacaya jirto qofka inuu isticmaalo oo ay ka mid tahay yaa ximaaru oo kale yaa taysu yaa kalbu wanaxu daalika iyo wixii lamida ah. fa haadaa qabiixun waa xun yahay waxaan liwajhayn laba dhinacba axaduhumaa annahu kadibun waa been wal kan kalena annahu iidaaun waa dhib wahada bikhilaafi qowlihi yaa aalimu waa khilaafsantaha yaa aalim qofku haddii uu yiraahdo baas wanaxwahu iyo wixii la mida faina dalika kaagaasi yusaamaxu bihi waa loo dhaafaa lidaruurati almukhaasamati dooda daruuradeeda darteed baa loo dhaafaa maca annahu yasduqu inuu run sheegan ay dhacdo qaaliban sida badan faqala insaanun baayar ilaa huwa daalimun linafsihi insaan baayar ilaa naftiisa waa dulmiye waligayriha keyrkeedna waa dulmiye faslun fasalkan wuxuu u fasal yahay fii karaahati an yuqaala maa kaana macii khalqun ila allah wax khalqiga ila jooga ma jira allah maahani waa la nacaya qaala naxaas kariha bacdu lculamaai culamada qaar waxay kahdeen an yuqaala in la yidhaha maa kaana macii khalqun khalqi ilama joogo ila allah alla unbaa ila joogo qultu sababu lkaraahati waxa ay tahay bashaacat lafdi lafdiga foolxumadiisa min xaysu in alasla asalka xayudaas dadka waxaa ka qaaliba xaysu anna iyo inay yidhaahdaan laakiin xaysuda inna ayaa ka daba marto xayu ina alasla asli asalku fi listithnaa istithnaa an yakuuna muttasilan istithnaa muttasil iyo munqaic waay munqaic waa marka uu ka eh, mustatnuhu oo mustathnaa minhuga jiinsi ahaan uga go-an yahay oo isku jiinsi ahayn muttasilkuna waa marka ay isku jiinsi yihiin asal marka itisaalka ah muttasilka asala hadda halkan hadaa tiraa marka maa kaana maci khalqun mustathnaa minhu waa khalqun mustathniina waa ila allah allah marka istinana hadduu asal ku yahay itisaal mutasilnimo allah marka jinsiga khalqigoo kale ayaa warkaaga ka muuqanaya inuu yahay alle khalqigiina isku jinsi yihiin taasna khatar waay nacam war xunaa ka imaan kara marka warkaasoo kale waa in layska daayaa wahuwa hunaa muxaalun weeyaan meeshan waa inama almuraadu hunaa meeshan alistithnaau almunqaticu buu u jeedaa oo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maa kaana macii khalqun ani khalqi ilama joogo ila llah laakin macii macayga allaahga ah saasuu rabaa inuu dhaho u jeeda isaga taqdiiruhu walaakin kaana allaahu macii ma'khuudun min qowlihi huwa macakum baa laga qaatay wayenbaqii waxaa haboon an yuqaala in la yiraahdo badala haada kan bedelkiisa maa kaana macii axadun khalqi inta la dhehi laha maa kaana maci axadun axad macayga ma ahaanin ila allahu subxaana wa tacaala ayb lanna axad marka la yiraahdo waa jinsi wax caama waa nacam ayb oo alle iyo qeybkiiba way soo gelayaan ayb qaala wakariha an yuqaala wuxuu kaaday in la yiraahdo ijlis cala smi illaahi ilaahay magaciisa ku fariiso ee walyaqul ha yiraa ijlis bismillaahi ha dhaho adoo alla magaciisa kaalmaysanaynin fariiso laakiin cala smillaahi macno ahaan waxaa dhici karto magaca ilaahay ku kor fariisa in laga wado waana xuntahay wararkaasoo kale meeshaan masalo kalena aad baayaa laga fahmi karaayo masalada ibnu teymiya oo ka hadlo masalada waxay taha lafdigu hadduu si u xun yahay dhinac uu ka xun yahay ee qofkana aanu u jeedin macnahaas xun uusan u jeedin macnaha xunna uu gaalnimaba ka dhalan karta laakiin isaga uuna u jeedin ma loo qabana ma ku gaaloobaa u jeedaa laakiin waxaa laleeyahay warkan war fiican maana dhaaf wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa la yiraahdo alistiqaatha ayuu ku sheegaa fi ridc albakri oo ibnu kathiir talkhiiskiisa ou qoray faslun fii karaahati qowli asaa'imi ninka sooman inuu yidhaahdo dhihitaankiisa cidda la nacay waxaqi hada alkhaatami aladii calaa fami khaatamkan afkeyga korkiisa a xaqiisa sidaas inuu yiraahdo in cidda la nacay xaka naxaasu can bacdi salafi annahu yukrahu an yaquula saa'imu inuu yiraahdo waxaqi hada alkhaatami aladii calaa famii waxtaja lahu wuxuu u xujaystay biannahu inamaa yukhtamu calaa afwaahi alkufaar gaalada afkooda la daboolaa kan daboolan xaqiisa afkeyga waa daboolaya soo manaha ka rabaa waa xiran yahay laakiin macnuhu waxaa weeyaan gaalada afkooda alla daboolaa ma fiicna insaa lagu hadlo fi hada ixtijaaji nadarun baa ku jira wainamaa xujatuhu xujadu waxaa weya anahu xalifun bikayri illaahi subxaanahu watacaala waa dhaar ilaahay keyrkii lagu dhaartay wasayatii waxaa imaan doona annahyu can dalika arrinkaa iska reebidda layska reeba insha allahu tacaala qariiban meel dhow fa hada makruuhun kan waa makruuh limaa dakarnaahu waxaan sheegnay darteed walimaa fiihi min idhaari sowmihi iyo waxaa kaloo ku sugan dhexdiisa soonkiisa muujintiisa ligayri xaajatin xaaja la-aan oo u muujiyo ayb tanna marka meeshaas macnahaas buu kala baxay wabilaahi towfiiq sal alla wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi